bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm wbaarak عlى nabiyina muxamed wعlى aalihi wصaxbihi ajmaciin wbacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa min aطyab اlminax fi cilmi اlmusطalax waxaa inoo dembeeyey masaa-ishii kaga warramayeen labada sheekh raximahum اllah <clears throat> masalada ku saabsan shardu shaykhayn waxa loo yaqaano kadalika eh, xadiidka markaasi alxasan lidaatihi la yidhaahdo iyo asaxiixu likhayrihi iyo alxasan likhayrihi axaadiidtaas ayay ka warramayeen qaala shaykhaani raximahum ullah qowlu tirmidi wahayruhu hada xadiiثu xasanu صaxiix hada maxaluhu wamabxauhu yani hadalka imaamu tirmidi iyo kayrkiis culimmada kale sida imaamu albukhaari iyo imaamu axmed iyo cali ibnu madini iyo yacquub ibnu abi shayba ay yidhaahdaan hada xadiiu xasanu صaxiix yani hadalkaa tawjiihiisa ayaalan kaga waramayaan labada sheekh waqad tustashkalu alcibaaraة اlmadkuura waxaa laga yaabaa in lagu soo arooriyo ishkaal cibaaradan la sheegay yani ashkala shay oo marka la leeyahay bimacnaa dakhala fii ashkaalihi weeye kuwii la midkaabuu dhex galoo laga soo saari waaye o laga sooci waayey marka la fiihi ishkaal yani wuu caddaan waayey weeyaanoo arrinkiisii ayaa madow galay marka cibaaradani xasanu saxiix imaamu tirmidi iyo khayrkii ay odhanayaan ishkaal iyo madow ayaa ku sugan ma cadda sababtay caddayn liana alxasana xasanku qaasirun wuxuu ka gaaban yahay oo ka hooseeyaa can darajati saxiix xadiidka saxiixa martaba ahaan wuu ka hooseeyaa fa kayfa yajtamicu bay u kulmi karaan ihbaatu alqusuuri qusuur in la sugo wanafyuhu iyo in la nafyiyo fii xadiiin waaxidin hal xadii yani marka laleeyahay hada xadiiun xasan marka laleeyahay waxaa la sugayaa inuu joogo martabadii hoosaysay ayaa la sugayaa marka laleeyahay saxiixna waxaa la nafyinayaa martabadii hoose oo waxaa la sugayaa martabadii sare ilaa xasan iyo saxiix waa laba martabo saxiixa sareeya xasankuna waa hooseeya marka eh, alqusuurka uu sheegayo waxaa weeyaan in la yidhaahdo waa xasan oo martabadii hoose la sheego marka la nafyinayana waa marka laleeyahay saxiix yani xasan maahan waa saxiix baa loo jeedaa tii hoosaa marka la nafyo tii sare ayaa la sugay marka fii aanin waaxid see macquul u tahay xadiid in markaasi labadaa martabo la wada siiyo labadii martabo ma sinna waa laba martaboo kala sareeya marka ishkaalku halkaasuu ka yimid hal xadii ayaa labadiiba lagu wada sugaya waxaa laleeyahay hada xadiiu xasanu saxiix waqad ajaaba alxaafidu can dalik waxaa ka jawaabay xaafidka waxaa loo jeedaa alxaafi ibn xajar can dalika ishkaalkaasuu ka jawaabay wuxuu kaga jawaabay biana alxadiia xadiidka aladii uطliqa calayhi alwasfaani lagu ilaaqay oo bimacnaa lagu sheegay labada sifo oo xasanka iyo saxiixa ah xusniga iyo sixada lagu sheegay oo maxay yihiin alxusnu wasixa macan jamiican xaalay yihiin labadii sifaba laa yakhlu kama marna xadiikaasi ima an yakuuna hariiban inuu yahay xadii hariib ah khaali kama ahan ima an yakuuna hariiban inuu yahay xadiis hariib ah hariibkaasoo tafarada bihi raawin waaxid hal raawi uu la tafaruday aw laa inuusan ahayn yani alxaafid ibn xajar raximah اllah wuxuu leeyahay xadiikaasi yani alxasan asixatu wاlxusnu lagu wada sheegay arrinkiisu laba midun buu noqonayaa ima inuu qariib yahay oo hal sanad inuu leeyahay ima ama axadu طabaqaat halnin inuu soo wariyey inuu qariib yahay ama inuusan ahayn labadaasaa loo kala qaadaya bimacnaa hal sanad inuu leeyahay iyo sanad wax ka badan inuu leeyahay fa cala taqdiir alawal sida hore haddaan ka soo qaadno oo maxay tahay midda hore inuu hal sanad leeyahay haddaan saa ka soo qaadno markaasi aan sidaa ku xambaarno yakuunu sababu ljamci wuxuu noqonayaa jamcinta sababkeedu la jamciyey bayna alwasfayni labada sifo taradada dalika alimaam imaamkaasaa yani ka taraduday oo ka shakiyey fii man farada bihi ninka la keliyoobay hal kaana ninkaa la keliyoobay xadiidka daabidan ma nin daabid ah oo taamu dabdi a ah oo markaa fa xadiiuhu saxiixun xadiidkii saxiix miyuu noqonayaa aw kaana mase wuxuu ahaaday ninkaa mutafaridka ah, xadiidka la keliyoobay khafiifa dabdi mid dabdigiisu iyo xifdigiisu uu markaa hooseeyo oo khafiif uu yahay oo fa xadiiuhu xasan markaa xadiikiisu uu xasan noqdo ayib wa taqdiiru lcibaarati saa haddaan ka soo qaadno hadalku wuxuu noqonayaa macnihiisu iyo yani cibaaradu waxay noqonaysaa xasanun aw saxiixun saasay noqonaysaa xasanun aw saxiix wayakuunu wuxuuna ahaanayaa duuna maa qiila fiihi mid ka hooseeya kii lagu sheegay saxiixun saxiix lagu sheegay biljami loogu sheegay oo manaa isagoon lagu darin xasan saxiixun la yidhi jawaabta koobaad ou ka bixiyey alimaamu alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala xadiikaas lagu kulmiyey xadiiun xasanun saxiix in badan baad arkaysaa iyadoo markaa culimmadu ay isticmaalayaan xasanun saxiix imaamu tirmidi baana ugu badan kitaabkiisa jaamic tirmidi la yidhaahdo ayuu aad u isticmaalay marka xaafid ibnu xajar raximahullah wuxuu sheegay in laba loo kala qaadayo inuu xadiidku hal sanad leeyahay iyo inuu leeyahay yani hal sanad wax ka badan wuxuu ka hormaray marka midda koowaad oo ah xadiidku inuu hal sanad leeyahay xadiidku hal sanad hadduu leeyahay haddii aad aragto xadiid hal sanad leh oo imaamu tirmidi uu leeyahay hada xadiiun xasanun saxiix uu leeyahay jawaabtu waxay noqonaysaa in la yidhaahdo xadiidka ninka la tafaruday oo sanadka ku sugan ayaa laga shakisan yahay ma nin taamu dabdi ah miya oo xadiidkii saxiix uu noqdo mase waa nin khafiifu dabdi ah oo xadiidkiisa uu noqdo markaasi xasan uu noqdo marka ninka sanadka ku sugan baa laga shakisan yahay maxamed ibnu camar ibnu calqaba maala aan soo marnay ma waxaa la isku hayaa ma taamu dabdiba mase waa khafiifu dabdi haddii la xukmo inuu yahay taamu dabdi xadiikiisu muxuu noqonaya saxiix haddii la xukmo inuu yahay khafiifu dabdina muxuu noqonaya xasan ayaa la xukumaya dayib marka ninka kitaabka xadiidka ku soo saaraya wuxuu odhanayaa haada xadiiun xasanu saxiix limaada qulta haakada ya tirmidi jawaabtu waxay noqonaysaa sida xaafid uu ku jawaabay ninkan aan ka shakisanahay sanad ku jira ma khafiifu dabdiba mase waa taamu dabdi maadaama aan ka shakisanahay labadu waan ku sheegayaa oo waxaan odhanayaa saxiixun xasanun saxiix marka hadalku wuxuu noqonaya macnihiisu xasanun aw saxiix labadaa mid un weeyaan labadaa ma dhaafsiisana xadiidkani ima an yakuuna saxiixan waa haddaan qadarno inuu yahay raawigu yani markaa saxiix inaan qadarno hadduu raawigu yahay taamu dabdi wa ima inaan qadarno inuu yahay xasan waa haddii raawigaan ku qadarno inuu yahay aiifuahaakada taa marka waa jawaabta koobaad weeyaanu in labadii shay la kulmiyo fii xadiiin waaxid waxay noqonaysaa ninkaa sanadka ku sugan baa laga shakisan yahay martabada uu joogo si markaan waxba lagugu raacan israacio xasanun saxiix dheh xasanun saxiixun marka macna wuxuu noqonaya xasanun aw saxiix ayib xadiidka oo taradudka noocaasa uu ku jiro oo ninka ku jira laga shakisan yahay wuxuu ka hooseeyaa xadiidka la jasmiyey inuu yahay saxiix oo xasan aan lagu darin limaada midna raawiga laga shakisan yahay ma martabada saruu gaaray mase uu ka hooseeya baa laga shakisan yahay midna waa la hubaa marka shay la huba iyo shay laga shakisan yahay ma sinna soo waadix maaha maadaama aysan sinnayn xadiidka la yidhi hada xadiiثun صaxiix aclىa manzilatan waaclىa martabatan xadiidka la yidhi haadaa xadiiun xasanu saxiix hadduu qofku isweydiiyo yidhaahdo midkan labadibaa laisku keenay sidee buu oga sarreeya mid hal sifo keliya lagu sheegay jawaabta waa waadix soo ma kan shaki baa ku jira labadan sifo lagu sheegay laba sifo lahuba maahana shaki baa ku jira kan laakiin sifadaa lagu sheegay waa sifo lahuba weeye marka kaasaa ka xoog badan ayib wqad ajaaba alxaafidu can dalik wuxuu ku jawaabay biana alxadiid aladii uطliqa calayhi lwasfaani xadiidka labada sifa lagu sheegay alxusnu wasixa macan jamiican xaal ay yihiin laa yakhluu ima an yakuuna hariiban yani kama marnaanayo ima inuu yahay mid hariib ah tafarada bihi uu la keliyoobay raawin waaxid awlaa inuusan ahayn bimacnaa qof lama keliyoobin awlaa markuu leeyahay ay lam yatafarad bihi raawin waaxid weeyaan facala taqdiir alawal haddaan ku soconno taqdiirka hore haddii aan ka soo qaadnaba sida hore inuu yahayoo hal uu wariyey yakuunu sabab ljamci wuxuu noqonayaa sababta laisugu keenay bayna alwasfayn labada sifo ee taradada aw taradudu dalika alimaam waxay noqonaysaa imaamkaas ayaa ka shakisan imaamka la sheegaya waa tirmidi oo kale waa ninka xadiidka soo warinaya oo kitaabkiisa ku sheegaya ayaa ka shakisan taradudu dalika alimaam fii man buu ka shakisan yahay infarada bihi xadiidka la keliyoobay ayuu shaki ka qabaa hal almutahal ninkan la kariyooba xadiidka kaana daabian yani ma nin daabia ah taamudabdia ah miyah mar hadduu taamudabdi noqdo fa xadiiuhu saxiixun oo markaa xadiidkii saxiix u noqdo am kaana mase wuxuu ahaaday ninkan mutafaridka xadiidka la keliyoobay khafiifa dabdi dabdigiisu miduu khafiif yahay oo markaa fa xadiiuhu xasanun xadiidkiis uu xasan noqdo xasannimo lagu xukumo wa taqdiiru lcibaara sidaa marka lagu macneeyo cibaarada xasanun saxiix taqdiirkeedu wuxuu noqonayaa asalkeedu wuxuu noqonayaa xasanun aw saxiix buu noqonaya macnaha aw waa qadaran marka awdi baa inta la xadfay baa xasanun saxiix laisraaciye wayakuunu duuna dalik wayakuunu wuxuu noqonayaa xadiidka xasanun saxiix la yidhi duuna maa qiila mid ka sokeeya la yidhi fiihi xasanun saxiixun biljasmi midka siixadiisa la jasmiyey ayaa ka xoog badan wa cala taqdiiri aani haddaan qadarno sidaa kale sida kale waxay noqonaysaa inuu leeyahay laba sanad wahuwa wnadiiasagaa kuu sheegayhekh wahuwa kownulxadiii waa xadiidku inuu yahay hayra fardin midaan lala keliyoobin yakuunu dalika aljamcu jamcintaas mar haddii dhowr sanad uu leeyahay jamcintaa la jamciyey xasan iyo saxiix waxay noqonaysaa biictibaari isnaadayni in laba sanad loo eegay axaduhumaa saxiixun midkood uu yahay saxiix walaakharu xasanun midna uu yahay xasan uu yahay faalaqa tirmidiyu imaamu tirmidi wuu ilaaqay calayhi calaa hada alxadiid alwasfaani labadii sifuu ku ilaaqay muxuu ugu ilaaqay biictibaari isnaadayhi asagoo eegaya labadii ictibaar bimacnaa biictibaari isnaadayhi labada sanad asagoo eegaya kii xasankii kii saxiixa wayakuunu wuxuu noqonayaa markii xasanun saxiix bi hada alictibaar markuu yahay aqwaa mid ka xoog badan mima qiila fiihi kii laga yidhi saxiixun faqad kaasaa marka badan jawaabta labaad waxay noqonaysaa alxaafid ibn xajar raximah llahu ku jawaabay in la yidhaahdo xadiiku hadduu laba sanad leeyahay waa iska waadix in xasanun saxiix lagu sheego say waadix u tahay waxay noqonaysaa in la xasanun biisnaad wa saxiixun biisnaad sanadna waa saxiix sanadna waa xasan fajumica yani markaas fi alxadii markaasaa xadiikii lagu jamciyey oo la yidhi xasanu saxiix bilikhtisaar intii la odhan lahaa hada alxadiiu lahu sanadaan axaduhumaa saxiixun walaakharu xasan intii la odhan lahaa baa waxaa laiska yidhi saxiixun xasanun saxiix khalaas marka macnada wuxuu noqonayaa xasanun bictibaari sanad wa saxiixun biictibaari sanadin aakhar sidaa haddii marka lagu macneeyo wuxuu noqonayaa mid ka xoog badan kii sixo keliya loo sheegay kii sixo keliya loo sheegay kana ka badan limaada muxuu kaga xoog batay lanna laba sanad buu leeh kaasna muxuu lahaa hal sanad idan xadiidka laba sanad leh aqwa miman lahu sanadu waaxid xadiidka laba sanad leh wuxuu ka xoog badan yahay midka hal sanad leh fautliqa calayhi lwasfaani lagu ilaaqay fa alaqa calayhi lwasfaani imaamu tirmidi xadiidka laba sifo ku sheegay muxuu ugu sheegayaa biictibaari isnaadihi isagoo eegaya labadii sanad isagoo markaa eegaya wayakuun wuxuu noqonayaa xadiidkaas labada sanad leh aqwaa mid ka xoog badan mima qiila fiihi midka la yidhi saxiixun faqad yani midka saxa keliya lagu sheegay kaasaa ka xoog badan marka waadix weeyaan yani hadalka yani hadalka alxaafid ibn xajar raximah ullah miaalu dalik kaa tusaaliis waxa weeye xadiid lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bistiwaak cinda kuli salaa rawaahu shaykhaan imaam albukhaari wa muslim baa soo saaray min ariiqin saxiix wa akhrajahu tirmidiy aydan imaam tirmid baa soo saaray min ariiq maxamed ibn camar almakuur maxamed ibn camar ibn calama wa huwa maxamed ibn camar ibn calama mukhtalafan waxaa laisku khilaafsan yahay fii tasxiixi xadiiihi xadiidkiisa miyaa la tasxiixinayaa bimacnaa ma saxiix baa la odhanaya wa taxsiinihi mase waxaa la ohanaya waa xadiiun xasan baa la odhanaya fa alaqa calayhi tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu ku ilaaqay xadiidkaasi alxusna oo xadiika markuu sheegay imam tirmidi wuxuu yidhi hada xadiiun xasanun aiix hada xadiiun xasanun saxiix muxuu u leeyahay lanna sanadka waxaa ku jira maxamed ibnu camar ibnu calqama ku jira maxamed ibnu camar ibnu calqamana yani waxaa laisu khilaafsan yahay hal balaga almartabata alculya min asixa min adabdi am anahu bilmartabati addunya ma wuxuu joogaa martabadii sare oo markaas saxiix baa la odhanaya mase wuxuu martabadii hoose oo markaasi yani sidaasu markaa imaam tirmidi ogu sheegay labada magacba ogu sheegay xasan iyo six labadaba ogu ilaaqay wa qaala axaafi ibnu daqiiq alciid alxaafid ibnu daqiiq alciid wuxuu yidhi laa munaafaata bayna alxusni waasixa wax iska hor imaada kuma sugna yani markaas in lagu sheegay xusni iyo sixo in lagu wada sheegay xadiidkii iska hor imaan mayso ilaa xayu infarada wasfu lxusni yani ishkaalku wuxuu imaanaya ama iska hor imaadku wuxuu imaanayaa marka infarada wafu lxusni wafiga xusnigu uu tafarudo oo markaasi aan la gaarsiin sixadii ama ida balaqa alxadiiu xadiidku hadduu gaaro darajata sixa falxusnu xaasilun xusnigu waa markaa mid iska xaasila weeye laa maxaalata ay laa shaka shaki la'aan tabacan lisixati xaalihi mid raacaya sixadii lianna wujuuda daraja alculyaa in la helo darajadii sarraysa in la helo laa yunaafii kama hor imaanayo wujuud اdunya in la helo markaasi darajadii hoosaysay fayasixu waxaa asaxaysa an yuqaala in la yidhaahdo xasanu bictibaari asifa addunya xasan wuxuu ku yahay marka la eego sifada hoosaysa wa saxiixun biictibaari asifa alculya wuxuu noqonayaa saxiix marka la eego sifada sarraysa halkan wuxuu inoogu sheegaya labada sheekh waxay inoogu sheegayaan raximahumullah yacnii jawaab kale oo lagaga jawaabay hadalkaas imaamu tirmidi iyo khayrka ay isticmaalaan oo hal xadii inay ku sheegaan xasanun saxiix jawaabtaasi waxay noqonaysaa in la yidhaahdo wax ikhtilaafoo ka dhexeeya maba jiraba ishkaalka aad sheegaysaan kuma sugna meesha haddii xadiidku saxiix uu gaaro waxaa la odhan karaa haada xadiiun xasanun saxiix waa la odhan karaa limaada lianna xasan wuu soo maray oo wuu soo dhaafay maadaama uu soo dhaafay hadda wuxuu marayaa saxiix buu marayaa soo ma marka saxiix baa lagu sheegayaa maadaama hadda uu saxiix yahay xasanna wuu soo maray maalan qof labaatan sano jira toban sano jir sooma noqon karo solama odhan karo ya mashkaal bay keenaysaa haddi la hada cumruhu cashara waishruun fii anin waaxid hal yumkin waadaxee soo maha yani casharo wuu soo maray casharadu waxay guda gelaysaa cishriinkan bay guda gelaysaa soo maha mar hadduu cishriin gaaray casharana waaya mar hadduu saxiix gaaray xasanna waayah lanna xasanku waa darajo la soo maro ka hoosaysa weyaan marba hadduu saxiix gaaray xasanna soo mar weyani marka in lagu ilaaqo wax ishkaala ah ma leh waa nin labaatan jiroo la yidhi toban baa jirtaa miyuu diidi karaa waa maya labaatan ba hadduu ogolaaday toban ma diidayo wahaa kada ayib marka waxay noqonaysaa sida uu ku wado markaasi alxaafid ibn alciid in la yidhaahdo martabadii haddii labadii martaba lagu sheegay yani ishkaal kuma sugna waa marka uu gaaro laakiin sixo uu gaaro wey ishkaalku wuxuu imaanayaa xadiidkiioo xasan ah oo aan gaarin martabatu sixa in la yidhaahdo hada xadiiun xasanun saxiix sawaadix maaha isagoon martabadii sare gaarin inuu labadii lagu sheego xaalka ishkaal baa ka imaanaya waayo martabo uusan gaarin baa la gaarsiiyey eh, xasanka lagu sheegay ama xusniga lagu sheegay garanay wuuba joogaaba laakiin mid uusan gaarin in lagu sheego marka ishkaal baa ka imaanaya laakiin isagoo xasankii soo maray oo saxiix maanta jooga haddii lagu sheego marka wax ishkaala ama wax munaafada kama imaanayo ishkaalku wuxuu imaanayaa uun isagoon gaarin sixadii in markaasi oo xasan ah in sixa lagu sheego xaalka noocaas ishkaal waa yeelanaysaa taa markaasu kama hadlin sheekh kamana jawaabin wuxuu ka jawaabay xadiidkiioo xasanna soo maray saxiixna maanta maraya in lagu sheego labadii ishkaal maleh ayb lanna haddii la helay martabadii sare haddii la helay tii hoosaysana inay ku sugan tahay wax ishkaala kuma sugna wa qaala xaafid ibn daqiiq alciid magaciisa waxaa la yidhahdaa maxamed ibnu cali ibnu wahab ayaa la yidhaahdaa iyo labadii hijriga ayuu dhintay marka wuxuu leeyahy kitaab la yidhaahdo aliqtiraax fii fan alisilaax ayuu leeyahay oo cilmi musalaxa ah uu markaa ka qoray wa qaala xaafid ibn daqiiq alciid laa munaafaata wax munaafada iska hor imaada sugna bayna alxusni wasixa lianna ilaa xayu infarada wasfu lxusni markuu infiraado oo u gaar noqdo wasfiga xusniga mooyaane bimacnaa marka uusan xadiidku gaarsiisnayn martabadii sixada oo xasan uu ku joogo ayaa waxaa ishkaal ka imaanaya in labadiba lagu wada sheego oo la yidhahdo maba gaarin maxaa loogu sheegayaa halkaas ishkaal waa ka imaan karaa laakiin ama idaa balaqa alxadiiu xadiidku haduu gaaro darajata sixa falxusnu xaasilun xusnigu waa xaasil waa ku sugan yahay laa maxaalata ay laa shaka shaki la'aan tabican lisixa xaaluu markaa raacayo sixadii xaaluu markaa raacayo lianna wujuuda daraja alculya in la helo darajadii sarraysa in la helo alculya laa yunaafi adaraj alculya waxaa loo jeedaa waa sixadii laa yunaafi ka hor imaan mayso wujuud dunya in la helay tii hoosaysay fayasixu waxaa asaxaysa an yuqaala in la yidhaahdo xasanun bictibaari sifa dunya sifada hoosaysa marka loo eego bictibaari asifa dunya sifada hoosaysa marka loo eego wuxuu noqonayaa yani waa xasan wa saxiixun biictibaari sifa alculya wuxuu noqonayaa saxiix marka loo eego almartaba alculya marka loo eego ayib qowlu tirmidi hada xasanu hariib kaa marka waa masale hadalkeeda uu fara badan yahay aqwaal fara badanna culimmadu way kaleeyihiin aqwaasha ay qaarkood sheegeen waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen xasanun biictibaari lafdi aw biictibaari lmatni saxiixun biictibaar isnaad yacnii marka laga eego matnigu waa xasan oo macno wanaagsan buu ka hadlayaa saxiix marka xagga la eega sanadkana waa saxiix almuhim dhammaan jawaabahaasi ishkaal baa lagu soo wada arooriyey tuxfat alaxwadiga awalkiisa markaasi ayaad ku arkaysaa aqwaashaas lagu jawaabay oo lagaga jawaabay hadalka imaam tirmidi mid kasta ishkaal baa lagu soo aroorinaya saa darteed wuxuu yidhi asheekh muqbil ibnu haadi alwaadici raximahullah oo markaas mucaasir ah uu dhintay yani wuxuu odhanaya masaladani waa masalo yani dheer weeyaan faa'idada ku suganna waa wax iska kooban fa axsan maa yuqaalu fiiha allahu aclam sida ugu wanaagsan waa in la yidhaahdo yani tirmidi wuxuu oga jeedo xasanun saxiix garan mayno way asagu maba caddaynba hadduu caddayn lahaa lasuma khilaafeen lakiin khilaaf goormuu yimid wuu sheegay bas maadaama usan caddaynin culimmadana isku khilaafeen wuxuu oga jeedo qowlka oogu fiican waa in la yidhahdo allahu aclam ayib haddaba maxaa la samaynaya sanadkii ma waxaa lagaga allahu aclam may lagaga tegi mayo sheekh wuxuu leeyahay facala albaaxii an yandura fii sanad alxadiid qofka baaxidka oo cilmiga musalaxa garanaya waa inuu sanadka eegaa sanadka waa inuu eegaa rijaasha waa inuu eegaa kadibna uu ku xukumaa sanadkaasi wuxuu u qalmo oo sixo ama dacfi ah shuruuddii soo qaado xadiidka markaasi saxiixa ah xadiidka xasanka soo qaado ku eeg xadiidkan uu sheekhu leeyahay xasanun saxiix ku eeg hadduu aqbalo shuruuddii saxiixa muxuu noqday markaasi saxiix adaana markaas sidaa ku xukumaya ama ku eeg shuruuddii xasanka hadduu aqbalo xasan ku xukun khalaas qowlka marka tirmidi wax dhiba ku geysan mayo xasanun saxiix saasuu marka sheekhu odhanaya waana qowl markaasi waadixa weeye qowlu tirmidi xasanun hariib hada maxalu halkan waxay kaga hadlayaan labada sheekh hadalka imaamu tirmidi u odhanaya xasanun hariib yani markaasi maqsadka iyo muraadku oga jeedo waqad ankara bacduhum qaar way diideen way ku diideen cala alimaam atirmidi jamcahu kulminta uu kulminayo bayna alxusni waalghariib id ilxasanu cindahu imaam tirmidi agtiisa xasan waxaa la yidhaahdaa maa ruwiya min hayri wajhin xadiika min hayri wajh ay min hayri sanad hal sanad wax ka badan lagu soo wariyey wlariibu hariibna waxa weeye maa tafarada bihi raawin waaxid waa xadiidka uu la keliyoobay hal raawi waqad ajaaba alxaafid ibnu xajar bima mulakhasu imaamu alxaafid ibnu xajar baa markaa ka jawaabay ishkaalkaasna wuxuuna ku jawaabay bima mulakhasuhu shay khulaasadiisu ay tahay ina isilaaxa tirmidi imaamu tirmidi isilaaxiisa haada kana yansabu wuxuu ku dabaqmayaa oo yuxmalu lagu xambaaraya cala kuli xadiiin xadii kasta xadiikaasoo wasafahu tirmidiyu imaam tirmidi uu ku sifeeyey bilxusni faqad ayuu ku dhacaya wa maa wasafahu midka uu ku sifeeyey bilxusni waalqaraabati yani xasanun hariib uu yidhi macan ay jamiican falmuraadu bihi wuxuu oga jeeda alxasanu cala isilaaxi aljumhuur walaa munaafaata wax iska hor imaadana kaainun maysan aha mid ku sugan bayna alxasani waalhariib cala isilaaxihim marka lagu socdo isilaaxooda hadalka xasanariib imaam tirmidi culimmadu waa ku diideen xasanariib in la jamciyo limaada lanna xasan markuu tacliifinayey imaam tirmidi wuxuu yidhi waa xadiika hal wej wax ka badan lagu soo wariyey isagaasaa ku tariifiye xasan waa xadiika hal wej wax ka badan lagu soo wariyey ariibkiina maxaa lagu tacriifiyey waa xadiika hal sanad lagu soo wariyey idan kayfa yujmac fii xadiiin bimacnaa muxuu ujeedaa dhowr dariiq buu ku yimid hariib markuu leeyahayna muxuu ujeedaa maxaa lagu soo wariyey hal sanad marka wuxuu intuu labadii sife israaciyey buu hal xadiid ku sheegay labadii sifana kuwa isqaadan kara maha waa iyadoo la yidhi awiilun qasiir awiilun fulaanun awiilun qasiir hebel waa dheer yahay waana gaaban yahay fii anin waaxid hal yumkin waa laba shao cagsi isku ah ima an yakuuna awiilan wa ima an yakuuna qasiiran ayib haddaba alxaafi bnu xajar raximah ullah uu ka jawaabay iska hor imaadkaas hadalkaa iska hor imaanayo wuxuuna kaga jawaabay awalan imaamu tirmidi xasanka uu tacriifiyey oo uu ku tacriifiyey waa midkii hal wej wax ka badan lagu soo wariyey tacriifka xasanka leh hariib kuma daro markuu sheegayo wuxuu ohanaya hada xadiiun xasan bas wax kale hariib kuma daro markuu xasanka marka uu u jeedo uu leeyahay waa xadiidka lagu soo wariyey hal dariiq wax ka badan kaasi ariib kuma daro xasan buu ku joojiyaa bas kaas waadxe sooma ayb marka xasanka imaamu tirmidi iyo waxaa kala duwan xasanka culimmada kale jumhuurta kale xasan waa anagii soo marnay maxaan ku soo marnay waa xadiidka uu ku sugan yahay sanadkiisa raawin khafiifu dabdi baa ku sugan tirmidi agtiisana xasan muxuu yahay waa xadiidka hal dariiq wax ka badan lagu soo wariyey idan farqi baa udhexeeya tacriifu alxasan bayna aljumhuur wa bayna man wa bayna atirmidi fari baa udhexeeya ayib marka lagu tacriifiyo imaam tirmidi marka la maro tacriifkiisa uu xasan ku tacriifiyey oo ah waa wixii lagu soo wariyey hal dariiq wax ka badan marka uu sheegayo xasanka noocaasa hariib ma raaciyo wuxuu odhanaya hada xadiiun xasan faqad haddii aad aragto marka tirmidi odhanaya hada xadiiun xasan macnaheed muxuu yahay wuxuu u jeedaa ay ruwiya hada alxadiiu akar min ariiq buu jeedaa waadx way soo ma haddii laakiin uu yidhaahdo haadaa xadiiun xasanun hariib markuu yidhaahdo xaalka noocaasa jumhuurtii buu la socdaa ayib cinda aljumhuur markii aan nimaano laa fara isma diid laa munaafaata bayna alxasani wa bayna alhariib isma diidayaan lanna isagoo hariib ah oo halin uu soo wariyay ayuu xasan noqon karaa oo cinda aljumhuur waxaa kulmi karaa bayna alxasani wa bayna esh alhariib way kulmi karaan oo hariib maxaa la yidhaahdaa waa xadiika uu soo wariyey hal raawi raawigaasa marka wuxuu noqonaya khafiifu dabdi maala idan fahuwa hariibu wahuwa xadiiu xasan lanna raawigan wuxuu noqon khafiifu dabdi keligiisna wuu soo wariyey marka cinda aljumhuur laa munaafaata bayna alxasani wa bayna esh alhariib ishkaal kuma sugno agtooda waayo way kulmi karaan laba wasfi oo isdiidaya maaha ishkaalku lakin goormuu imaanaya waa markii xasanka lagu tacriifiyo tacriif u ku tacriifiyey tirmidi oo uu ku sheegay inuu yahay ariib maa ruwiesh min hayri wejin markaasaa la isweydiinaya la odhanaya seebuu u odhanaya xadii waaxida yani markaasi xasanu hariib asagoo xasanka ku tacriifiyey maa ruwiya min hayri wajhin hariibna la og yahay inuu yahay maa ruwiya biwajhin waaxid fakayfa yajtamicaani fii aanin waaxid ow fii xadiiin waaxid marka jawaabtu maxay noqotay jawaabtu waxay noqotay hasku qaldin tirmidi marka uu leeyahay maa ruwiya min hayri wajhin xasanka ku tacriifinayo hariib ma raaciyo xasan keliyuu kaga kaaftoomaa laakiin hadduu israaciyo xasanu hariibu israaciyo markaa jumhuurtii buu waafaqsan yaho ma diidana soo waadix maaha jumhuurtii waafaqsan yaho xasan maxay ku tacriifiyeen waa maa rawaahu cadlun khafiifu dabdi soo waadix maaha marka isagoo yani markaa khafiifu dabdi uu ku jiro ayuu markaa nin la tafarudi karaa idan cinda aljumhuur laa munaafaata ka imaanaya ma uu jiro sidaasu marka alxaafi ibnu xajar raximah allahu tacaala yani ku jawaabaya aan ku socodiyo hadalkiisa waqad ankara bacduhum qaar waxay ku diideen cala alimaam atirmidi jamcahu inuu kulmiyey bayna alxasan walhariib xasan iyo hariib inuu jamciyey yani culimmada qaarkood waa ku diideen id ilxasanu cindahu ay cinda tirmidi xasan agtiisa waxaa weeye tirmidi agtiisa maa ruwiya min hayri wajhin waa xadiidka lagu soo wariyey yani markaa hal weji wax ka badan wejna bmacnaa sanad baa loo jeeda asanad wاlwajhu wاariiq bimacnan waa isku macno weeye wاlghariibu hariibna maa tafarada bihi raawin waaxid waa midka uu la keliyoobay hal xadii yani hal raawi uu la keliyoobay weeye waqad ajaaba alxaafidu ibnu xajar xaafid ibnu xajar baa ka jawaabay arrinkaasi ishkaalkaasi bimaa shay buu ku jawaabay mulakhasuhu khulaasadiisu ay tahay ina isilaaxa tirmidi imaamu tirmidi isilaaxaas isilaaxiisa isilaaxa uu sheegay muxuu yahay waa yani marka uu leeyahay maa ruwiya min hayri wajhin tacriifka xasanka uu ku tacriifiyey in isilaaxa tirmidi lilxadiid alxasan isilaaxa gaarka isaga u ah imaamu tirmidi oo uu ku tacriifiyey xasanka haada ee kan ah yansabu wuxuu ku dabaqmayaa oo ku shumayaa oo wayuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calaa kulli xadiiin xadiid kasta xadiidkaasoo wasafahu tirmidiyu tirmidi uu ku sifeeyey bilxusni faqad tacriifkiisan amaa ruwiya min hayri wajhin wuxuu gaar u yahay xadiidka alxasan keliya uu ku sheegay ayuu gaar u yahay kaa marka halkaa u saar wa maa wasafahu bilxusni walgharaaba macan midku isugu daray xasan iyo haraabo uu isugu daro u yidhi xasanu hariib uu yidhi falmuraadu bihi wuxuu uga jeedaa alxasanu cala isilaaxi اljumhuur xasankii jumhuurta ayuu u jeedaa jumhuur agtoodana xasan iyo hariib miyaa isdiidayaan isma diideen waa kulmi karaan walaa munaafaata wax iska hor imaadana kaa'inun mid ku sugan maysan ahaan bayn alxasani wاlhariib cala isilaaxihim ay cala isilaax اljumhuur isma diidayaan waa fahanteen baan u inay iska hor yimaadaan goormay imaanaysaa marka mataa yaأti اtanaafi marka xasanka lagu tacriifiyo kiisi hariibna de la yaqaano mar kastaba waa kii uu hal qof soo wariyey sooma marka iska hor baa imaanaya laakiin kiis haddii halkaan iska dhigno oo aan ku tacriifinno kii jumhuurta xasanka miyay isdiidayaan idan laa munaafaata baynamaa idan saasuu ku jawaabay marka kaa iska saar tacriifka xasan uu ku tacriifiyey imaamu tirmidi maa ru'ya min hayri wajhin ka saar waxaad ku tacriifisaa kii kale oo jumhuurtu ay ku tacriifiyeen idan haadaa xadiiun xasanu hariib markaasi isma diidayo xasanu bikowni yani lianna fi sanadi raawin wasifa bikhafiifi dabdi maca annahu infarada bihi sawaadix maaha way ku wada sugan yihiin marka isma diidayaan wa qaala sheekh ibnu taymiya raximah اllahu tacaala axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam wuxuu yidhi aladiina acanuu cala tirmidi kuwa wax ka sheegay oo duray tirmidi oo yidhi seebuu u kulmiya xasan iyo hariib fii anin waaxid lam yafhamuu muraadahu ma aysan fahmin ujeeddadiisa maysan fahmin ayib lam yafhamuu muraada fii kaiiri mima qaal yani in badan oo ka mida wixii uu yidhi faina ahlxadiiku qad yaquuluuna waxay odhanayaan hada alxadiiu ariib xadiikani waa ariib ay min hada alwajhi wejkan marka laga eego waqad yusarixuuna wejkan manaa sanadkan ariib buu ku yahay waqad yusarixuuna bidalika arrinkaa way tasriixinayaan fayakuunu alxadiiu cindahum xadiiku wuxuu noqonaya agtooda saxiixan macruufan min ariiqin yani min sanadin aakhar ayuu macruuf ku yahay faida ruwiya min ariiqin ayb saxiixan macruufan min ariiqin faida ruwiya min ariiqin aakhar haddii ariiq kale lagu wariyo kaana hariiban min dalika alwajhi wuxuu noqonayaa yani markaasi hariib mid ah marka wejkaa la eego wain kaana almatnu saxiixan macruufan matnigu haba ahaado mid markaa saxiixa oo macruuf ah fatirmidiyu idaa qaala tirmidi hadduu yidhaahdo xasanu hariib qad yacni bidaalik wuxuu oga jeedaa arrinkaas annahu hariibu min dalika alwajhi yani wejigaasuu hariib ku yahay laakin almatna lahu shawaahid matnigu wuxuu leeyahay shawaahid iyo turuq saara bihaa uu markaasi noqday min jumlat اlxasani xasanka yani markaa mid lagu darayo duuduubka xasanka lagu darayo ibnu taymiya raximah اllah eh, isagu si kalu ku jawaabay xasanu hariib eh, qowlka imaamu tirmidi eh, markaasi hadalka xasanu hariib sida laisugu keenayo wuxuu ku jawaabay waxaa suurtagala ah xadiidku isagoo macruuf ku ah ariiq maala xadiikan waxaa la yaqaanaa in laga wariyo maala cumar bn khaaab radi allahu canhu waa xadiikii maala inama alacmaalu biniyaat wuxuu macruuf ku yahay xadii cumar bn khaaab soo waadix ma waxaad aragta isagoo caaisho laga warinayo marka maxay odhanayaan hada alxadiiu qariib min hada alwajhi wejka caaisha ku yid marka laga eega ama sanadkaasi muxuu noqonayaa ariib laakiin kii cumar marka la eega muxuu noqonaya waa wej la garanaya macruufa weeye soo waadix maaha marka inuu xadiiu ku yimaado oo xasan marka ku noqdo ayb sanad aan la aqoon inuu ku yimaado xadiikii oo markaa hariib ah oo la yidhaahdo sanadka marka la eego bictibaari hada sanad waa hariib isagoo xadiiku xasan uu yahay baa marka sanadka la eego wuxuu noqonaya hariib marka sidaa la yidhahdana wax ishkaala kama imaanayo oo qaraabadu marka waa muqayada bishayin mucayan bay markaasi muqayad ku tahay mulaq maaha qaala sheekh ibnu taymiya raximah llahu tacala wuxuu yhi aladiina acanuu cala tirmidi kuwa tirmidi wax ka sheegay lam yafhamu muraadahu muraadkiisa maysan fahmin in badan bay dhacaysa iyadoo marka cid aan la fahmin muraadkoodii ujeeddada ay keliya hadalkaas in layska dhaleeceeyo wa kam min caa'ibin qowlan saxiixan wa aafatuhu min alfahmi asaqiimi ninka shaacirka wuxuu yidhi badanaa mid markaasi qowl dhaleecaynaya oo odhanaya hebel qowlkiisu waa baail wa aafatuhu ninkaa qowlka dhaleecayn dhibaatadu waxay oga timid min alfahmi asaqiimi si qaldan buu u fahmay asagaa si qaldan fahmay markaasa wuxuu u fahmayaa qowlka saxda inuu qalad yahay wa min caa'ibin qowlan saxiixan waaafatuhu min alfahmi asaqiimi ayib lam yafhamu muraadahu fii kaiiri mima qaala in badan oo ka mida wuxu uu yidhi ma aysa fahmin muraadkiisa faina ahla xadiii qad yaquuluuna yani ahluxadiidku waxay odhanayaan hada alxadiiu xadiidkani hariibun hariib wey ay min hada alwajhi ay min hada sanad sanadka marka la eego waa hariib waqad yusadixuuna bidalika arrinkaa way tasriixinayaan fayakunu xadiiu xadiiku marka wuxuu ahaanaya cindahum saxiixan macruuf min ariiq agtooda yani sanad ayuu markaasi macruuf buu ka yahay sanad buuna macruuf ku yahay faida ruwiya min ariiqin aakhar maala biariiqi cumar bn khaaab baa lagu yaqaanay faida ruwiya min ariiqin aakhar haddii ariiq kale uu ku yimaado maala caaishuu ku yimid oo laga wariyey kaana hariiban min dalika alwajhi wejigaas muxuu noqday markaasi hariib buu noqday wain kaana almatnu saxiixan macruufan xadiidka matnigiisu haba noqdo mid markaa saxiixa ah oo macruuf ah fatirmidiyu imaamu tirmidi idaa qaala markuu yidhaahdo xasanun hariib markuu yidhaahdo qad yacni bidaalik qad yaqsudu bidaalika arrinkaa inuu oga jeedo ayaa markaa suurtagala qad yacni bidalika arrinkaa wuxuu u jeedaa dheh annahu hariibun min dalika alwejhi sanadkaasuu hariib ku yahay laakina almatna lahu shawaahid matnigu shawaahid buu leeyahay yani uruq kaluu leeyahay saara bihaa markaas u noqday min jumlati alxasani xasanka yani markaa mid lagu darayo ziyaadaة الiqati wa taqsiim اlkhabri ila maxfuudi wa shaad yani in markaa ziyaadaة iqa waxa la yidhaahdo iyo khabarka in loo qaybiyo maxfuud iyo shaad in loo qaybiyo ziyaadaة iqa yani nin iqaa waxa uu siyaadiyey shay uu ku siyaadiyey xadiidkii ama sanadku wax ku siyaadiyey arrinkeeda in laga hadlo iyo xadiidkii iyo khabarkii in loo qaybiyo maxfuud iyo shaad in loo qaybiyo ayb wuxuu u kulminayaa waxay labada sheekh u kulminayaan ziyaadatu iqa iyo maxfuudka iyo shaadka cilaaqa ka dhexaysa xiriir baa ka dhexeeya waa arki doonaa wa mima yaxsunu alcinaayatu bih shayga ay wanaagsan tahay in lagu dadaalo oo min anwaaci culuumi alxadiid ka mid ah noocyada xadiidka yani noocyadiisa wa mima yaxsunu alcinaayatu bih yani shayga waxaa ka mida ah waxyaalaha dadaalo markaas ay wanaagsan tahay oo min anwac culum اxadiiث ziyaadaat iqaat nimanka iqaadka ah aiqa haddii la yidhaahdo waa alcaadilu adaabi baa iqa la yidhaahdaa ragga iqaadka oo caadiliinta oo daabidiinta ah yani waxyaalaha ay kordhiyeen waziyaadatu kama taqacu fi lmatni ziyadadu say u dhacayso matniga taqacu fi sanad aydan sanadkana way dhacdaa bimacnaa sida sanadka wax loogu dari karo baa matnigan wax loogu dari karaa sida matniga loogu dari karo ayaa sanadkana loogu dari karaa wax dheeraad ah ayib wuxuu noqonayaa marka in sanadka wax lagu daro birafci mawquufin xadiid mawquuf ah oo saxaabiga ku joogay in nebi maxamed loo koryeelo calayhi salaatu wasalaam aw wasli munqaicin xadiid munqaicah oo sanadkiisu yani markaa uu kala go'naa oo markaa la wasliyo oo inqiaaci laga saaro aw naxwi dalik iyo kuwaas kuwa la midka ah waqad qasama ziyaadata asheikh ibnu salaax wuxuu u qaybiyey ziyaadada dhacaysa wuxuu u qaybiyey asheekh ibnu salaax ibnu salaax wuxuu u qaybiyey ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood wartadaahu nawowiyu imaamu nawowina raalli buu ka noqday wabnu xajar wakhayruhumaa iyo hayrkoodba wahiya waxaa weeye aqsaamtaas kow maa zaadahu iqatu xadiidka uu soo wariyey eh, maa zaadahu iqatu iqo yani siyaado uu kordhiyey maa zaadahu iqatu nin iqaa waxa uu kordhiyey munaafiyan xaal markaa waxa uu kordhiyey uu yahay mid ka hor imaanaya lima rawaahu iqaatu ragga iqaadka waxay soo wariyeen aw lawaq minhu ama qof asaga ka iqa badan fahada xukmuhu raddu kaasi xukumkiisu waa in la radiyo watusama waxaa lagu magacaabaa riwaayatu iqaati aw alawaq ninka markaa iqaadka ragga faraha badan oo iqaadka riwaayaday soo wariyeen ama ninka iqada badan leh waxaa lagu magacaabayaa almaxfuud baa laodhanaya wa riwaayatu iqati ninka iqada riwaayadiisna ashaad shaad baa la odhanaya yani ziyaadatu iqaat waa nin iqa ah waxa uu kordhiyo waxa uu ziyaadiyo ha ku ziyaadiyo sanadka yani ziyaadada wax lagu ziyaadiye sanadka waxay noqonaysaa xadii nabi maxamed ku joogay alayhi salaa ku joogay saxaabiga oo mawquuf ahaa ayaa markaasi waxaa loo rafcinayaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa ziyaadatun yani markaa fi sanad waxaa kaloo ka mid ah xadii yani munqaic ahaa oo sanadkiisu uusan xiriirin oo markaa la xiriiriyo la yidhaahdo waa mutasil min awalihi ila aakhirihi waa iyaad fi sanad alxaafi ibn salax raximah اllah saaxib muqadimat culum اxadii saddex buu u qaybiyey yani markaasi ziyaadadaas la ziyaadinayo sanadka wax lagu darayo ama matniga wax lagu darayo maxay tahay ninkan iqada ah ninkan iqada ah waxa uu siyaadiyey wuxuu ka hor imaanayaa rag kaloo ka fara badan oo iqaad ah xadiikay soo wariyeen buu ka hor imaanaya cagsi bay isku yihiin maala ninkan iqada kuu soo wariyey waxbuu sugaya raggan iqaadku kay soo wariyeenna waxbuu nafyinaya idan cagsi bay isku yihiin maxaa la samaynaya marka kani waa iqa waaxid kuwana waa iqaad idan mar haddii iqaadkii ay bateen waxaa la odhanayaa iqadii wixii uu soo wariyey waa marduud oo meesha waa laga saaraya waa laga tira batay ama waxay noqon kartaa kani waa iqo laakiin mid ka iqa badan buu khilaafay wuxuuna soo wariyey ninkan iqada wuxuu kordhiyey oo ziyaadiyey yani wax cagsi ku ah ninkan ka iqada badan wuxuu soo wariyey ayadana maxay noqonaysaa marduuda wixii uu kordhiyey waa la radinayaa taas marka waa qaybta koobaad waxaa lagu magacaabaya marka taa la radiyey oo ninkaa iqada ah oo iqaadka khilaafay ama ninkan iqadoo awhaqa khilaafay yani mid ka iqa badan tiisa waxaa la odhanayaa shaad baa la odhanaya kuwa kalena maxaa la odhanaya maxfuud baa la odhanaya waqad qasama eh, ziyaarata ashaykhu ibnu salax ilaa alaaati aqsaam buu u qeybiyey ziyaarada wartadahu nawawiyi imaamu nawowina raalli buu ka noqday ibnu xajar eh, wahayruhuma wahiya waxa weye waaxid maa zaadahu eh, iqatu nin iqa ah waxa uu kordhiyey munaafiyan xaalu yahay mid nafyinayo ka hor imaanaya oo diidaya lima rawaahu iqaat kay soo wariyeen iqaatku awlawaq minhu mid ka iqa badan kuu soo wariyey ayuu marka ka hor imaanaya fahaada xukmuhu raddu ziyaadadaasi waa la radinaya watusama waxaa lagu magacaabaa riwaayat iqaati aw alawaq ninka iqada ragga iqaadka faraha badan leh iyo ninka iqada badan iqaatna hal iqa ayay khilaafeen awaqna yuu khilaafay waxaa khilaafay iqa khilaafay ilaa iqatun iyo awaq farqi baa udhexeeya iqatun waa iqo keliya awaqna yani waa nin ka iqa badan ayuu khilaafay marka awaa xadiikiisu iqaadka iyo awaa ayaa markasta wuuu noqonayaa waxaa lagu magacaabaya xadiikooda almaxfuud wa riwaayatu iqa ninka iqada oo keligiis ah oo marna iqaad khilaafay marna awaq khilaafayna waxaa la odhanaya waxa uu ziyaadiyey oo la gaar noqday ashaad shaad baa la odhanaya idan falkhabaru maxfuudu khabarka maxfuudkaa maa rawaahu iqaatu waa khabarka ay soo wariyeen rag iqaad ah aw alawaq maxfuud waxaa la yidhaahdaa tacriifkiisa wuxuu kala soo baxay hadalka horeu kala soo baxay idan falkhabaru almaxfuudu khabarka maxfuudkaa maa rawaahu iqaatu waa khabarka rag iqaada ay soo wariyeen aw alawthaq nin iqo badan baa soo wariyey munaafiyan xaalu markaasi uu ka hor imaanayo limaa rawaahu iqatu nin iqaa midka uu soo wariyey miaalu dalika arrinkaa tusaalihiis waxaa weeye fi sanad ma rawaahu tirmidi min xadiii abi saciidin alkhudri radi allahu canhu abi saciidin alkhudri magaciisu waa sacad ibnu malik ibnu sinaan alkhudri min bani khudra wa ansaari marfuucan xaal markaa nebi maxamed loo koryeelaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo wariyey alardu kuluhaa masjidun ila almaqbaratu alxamaam dhulku dhammaantiis waa masjid yani waa makaanu sujuud waa meel lagu tukan karooo salaaddii iyo sujuuddii ku habboon weeye ayib hadda masjid looma jeedo masaajidkan caadigaah oo dhisan looma jeedo waxaa loo jeedaa waa makaan sujuud macnaa saalixun lilsalaati wasujuud wuxuu ku habboon yahay dhulkoo dhan yani markaasi in lagu sujuudo yani lagu tukado marka laga soo reebo maqbarada iyo xamaamka labadaa marka laga soo reebo dhulkoo dhan yani markaasi saalix wuxuu u yahay in lagu sujuudo lagu tukado xadiikaasi rawaahu xamaad ibnu salama ayaa soo wariyey mawsuulan ay mutasilan asagoo markaa sanadkiis u xiriiro wuxuu ka soo wariyey can camr ibni yaxya can abiihi oo yaxya ah can abi saciid marfuucan xaal la kor yeelayo ayb warawaahu waxaa soo wariyey xadiidka saasoo kale sufyaan athawri sufyan ibn saciid athawri ayaa soo wariyey mursalan xaalu yahay mid markaasi taabicigu uu nebi maxamed u koryeelayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka wariyey can camar can abiihi can inabiyi sal allah alay wasalam oo aabbihii markaasi oo yaxye ah waa taabici saxaabi maahan taabicigaasaa marka kor yeelaya waa waa mursal waa midka saxaabigu meesha uu ka maqan yahay taabiciga marka wuxuu u koryeelayaa nabi maxamed sal allah aleh wasalam wthawriyu thawri awaqu min xamaad xamaad ibnu salm asaga ka iqa badan falida qaala daaraquniyu yani markaasi cali bnu xasan addaaraquni wuxuu yidhi abulxasan wuxuu yidhi fi kitaabkiisa cilalkaa almaxfuudu almursalu labada xadiid midka maxfuudka ah waa midka mursalka ah mar haddii uu noqday mursalkii maxfuud kii mutasilkaana muxuu noqday shaad buu noqonaya xadiikaas waxaa iskhilaafay iat iyo awaq baa iskhilaafay iqatun awaq waxaa wax siyaadiyey iqa wax siyaadiyey nin iqa ah waa kee waa ibnu salama waa iqa wuxuu sameeyey ziyaadatun fi sanad sanadkii buu siyaadiyey oo xadiidkii uu nebi moxamed u kor yeelay calayhi salaatu wasalaam kaasi marka wuxuu noqonayaa yani saxaabigii buu yani sheegay oo markaasi abi saciidin alkhudri radi allahu canhu marfuuc buu ka dhigay xadiidkii nin awaq ah ayaa khilaafay nin awaqa ah wuxuu soo wariyey xadiidkii oo mursal ah oo saxaabigii meeshii uu ka maqan yahay idan ninka iqada ninka awaqa ah oo iqada badan waa sufyaan athawri wuxuu soo wariya isagoo mursal ah ninka iqadana waa kee waa xamaad wuxuu soo wariya isagoo mutasil ah idan waxaa iskhilaafay iqa iyo awaq mid baa wax siyaadiyey waa ziyaadatu iqa oo fi sanad ah weeye iqadaa la sheegayana waxaa weeyaan waa xamaad weeye wuxuu khilaafay nin markaa awaq ah waxaa la odhanaya haadihi ziyaadatu marduudatun waa la radinayaa limaada lanna ninka ziyaadiyey wuxuu khilaafay cid ka iqa badan buu khilaafay mar hadduu khilaafay cid ka iqa badan yani ziyaadadaas u sameeyey waa marduuda lidalika alxaafid adaaruquni kitaabkiisa alcilal wuxuu ku sheegay yani midka maxfuudka ah lanna cagsi bay isku yihiin almaxfuud washaad maxfuud midka la rajaxo ayaa noqonaya midka laga xoog batana muxuu noqonaya shaad buu noqonaya idan maanta waxaa raajixa midka mursalkaabaa raajix ah asagaa maxfuud shaad buu noqonayaa aani ka labaad waxaa weeye ziyaada nooca labaad maa rawaahu iqatu midka uu iqo soo wariyey hayra munaafin xaaluu yahay markaasi mid aan ka hor imaanayn liriwaayati iqaat aw alawsaqi minhu ay min aiqaat fahada xukmuhu alqabuulu kaa xukunkiisa waa la aqbalaya liannahu fii xukmi khabarin mustaqilin wuxuu la mid yahay wuxuu qaadanaya xukumkii khabar madax bannaan khabarkaa madax bannaanoo infarada bihi iqatu iqadu u kala keliyoobay can shaykhihi shaykhiisa wmiaalu dalika fi lmatni kaasoo tusaalihiisoo matniga ku sugan waxaa weeye maa rawaahu muslimu wاnasaa'iyu min طariiqi cali bni mushir can alacmash can abi saalix wa abi raziin can abi hurayrata radi allahu canhu min ziyaada falyuriqhu fii xadiiثi waluuqi اlkalbi walam yadkurhaa saa'ir اlxufaad ma aysan sheegin lafdiga falyuriqhu yani markaa xufaaddii ma aysan sheegin intoodii kale ay baqiyat xufaad min asxaabi acmash oo ardaydii acmash ah fatakunu hadihi ziyaadatu ziyadadu waxay noqonaysaa ka khabarin ay ka xadiiin oo kale noqonaysaa xadiikaasoo tafarada bihi uu la keliyoobay cali bn mushir wa huwa iqatun asaguna waa nin iqa ah weeyaan nooca labaad oo markaa ziyaadadii anwaacdeeda ka mida uu sheegay ibnu salax waxaa weeyaan ninkani iqada waxa uu siyaadiyey ninkan iqada waxa uu siyaadiyey ninka ka iqa badan munaafiye maaha ka hor imaan mayso ninkan iqada waxa uu siyaadiyey kama hor imaanayso awaqu wuxuu soo wariyey ka hor imaan mayso xaalka noocaasa xukunkeeda waxay noqonaysaa in la aqbalo tusaaluna waxa weyaan xadiikan xadiikii macruufka ahaa ida walaqa alkalbu fii inaai axadikum falyaqsilhu sabca maraat ayb wuxuu siyaadiyey axad ruwaat calin mushir ah oo acmash ka warinaya wuxuu siyaadiyey falyuriqhu ha daadiyo yani weelka waxaa ku jira ha daadiyo ardayda kale oo wax ka warisay acmash lafdiga may soo warin isagaa la gaar noqday idan lafdiga falyuriqhu xadiika kama hor imaanayso ayagu waxay soo wariyeen lafdigo falyuriqhu aysan la socon bay soo wariyeen idan falyuriqhu xadiika ka hor imaan mayso xadiika cagsi kuma ahan maadaama ay tahay macno madax bannaan waxaa la odhanaya waxaa laga soo qaadayaa inuu yahay xadii madax bannaan oo soo wariyey oo cali ibnu muslim hadduu soo warin lahaa xadii madax bannaan hadduu ka warin lahaa sheekhiisa miyaa la diidi lahaa waa maya maadaama aan la diideen hadduu xadiid gaara ah ka soo warin lahaa maantana hadduu ziyaado la yimid aysan soo warin raggii yani martabad ahaayeen ziyaadadaasna ay xadiidka aysan ka hor imaanaynin waa la aqbalayaa waana xukunkeedu alqabuul weeyaan maa zaadahu iqatu hayra munaafin xaalay tahay mid aan ka hor imaanayn liriwaayati aiqaati iqaadku waxay soo wariyeen aw alawaq minhu kii ka iqa badnaa oo minhu markaa yani markaasi alawaq minhu ay min aiqa iqada mid ka iqa badan muusan khilaafin yani wuxuu soo wariyey iska hor imaan mayaan fahada xukmuhu lqabuul kaa xukumkiisu waa in la aqbalo liannahu fii xukmi khabarin mustaqilin khabar ama xadiid madax bannaan xukumkii uu qaadan lahaa ayaa la siinaya khabarkaa mustaqilkoo infarada bihi iqatu ninkan iqada uu la keliyoobay can shaykhihi shaykhiis uu kala keliyoobay wa miaalu dalika fi lmatni arrinkaasoo yani matniga kusugan waxa wey maa rawaahu muslimu wanasaaiyu min ariiqi cali bn mushir can acmash sulaymaan ibnu mihraan ba la can abi saalix wa raziin can abi hurayrata radi allahu canhu min ziyaad falyuriqhu fii xadiii waluuqi kalbi ida walaqa kalbi xadiika macruufkaha weeye xadiikaas ayuu markaas ziyaadadaas ku daray walam yadkurhaa maysan sheegin haa oo markaa lafdiga falyuriqhu maysan sheegin saa'ir alxufaad yani raggii xufaaddii yani marka aan ahayn cali bn mushir oo min asxaabi acmash ardaydii acmash ah fatakunu hadihi ziyaadatu waxay noqonaysaa ziyaadadani ka khabarin ay ka xadiiin xadii oo kale xadiikaas tafarada bihi uu la keliyoobay caliy bnu mushir wahuwa iqatun asaguna nin iqa weeyaan aali qayb saddexaad waxaa weeye maa zaadahu iqatu yani xadiidka uu siyaadiyey ama ziyaadada uu kordhiyey nin iqa ah maca nawci munaafaatin ayadoo marka ay ka dhaxayso yani iska hor cid asaga ka xoog badan yani waxay soo wariyeen ayaa markaas iska hor imaanayaan yani ninkan iqada wuxuu siyaadiyey wuxuu ka hor imaanayaa cid ka awlaysay waxay soo wariyeen ila ana hadihi lmunaafaa munaafaatkaas iska horimaadkaasi tanxasiru waxay ku kooban tahay fii taqyiidi lmulaqi mulaq oo la qaydo aw takhsiis ilcaami caam la khasiso fa hada xukmuhu alqabuulu kaa xukumkiisu waa in la aqbalo cala alraajixi sida raajixa ah nooca saddexaad waxa weeye uu sheegay alxaafid ibnu salax raximah ullah waxa weeyaan in uu nin iqa ah wax siyaadiyo siyaadadaasi yani munaafaad aan badnayn ayaa markaasi waxaa ka dhaxeeya iqaadku ama ninkii awsaq aha wuxuu soo wariyey iyo ninkan iqada waxa uu siyaadiyey waxoogaa munaafaada ah ka dhexaysa munaafaad weyn maaha laakiin wax ka mida ah ka dhexeeya iska hor imaad ayb laakiin munaafaadkaasi waxay ku kooban tahay in kuwii kale waxba ilaaqeen kana wuu qayday qayd buu soo wariyey kuwii kale caan bay ka dhigeen asagu wuu khasisay takhsiis buu la yimid arrinka noocaasa waxaa weeyaan qowlka raajixa in markaasi la aqbalayo ziyaadada noocaasa miaalu dalika fi lmatni ziyaadadaasoo matni dhacday tusaaleed waxaa weeye ma rawaahu muslimun wahayruhu min ariiq moxamed ibni siriin can abi hurayrata radi allahu canhu min ziyaada ulaahunna bituraab fii xadiii waluuq xadiika haddaan soo marnay oo ah ida walaqa alkalbu fii naai axadikum yani waxaa ka mid ah yani markaasi ulaahunna bituraab wa riwaayatu saa'ir iqaat ragga iqaadka yani markaasi inta soo hartay riwaayadoodu waxaa weeye can abi hurayra wa riwaayatu saa'ir iqaat iqaadka inta soo haray riwaayadooda can abi hurayra ay ka warinayaan radi allahu canhu khaaliyatun waxay ka maran tahay min ziyaada altatriib yani riwaayada sheegaysa carada turaabka turaabtaas waa ka maranta wa hadihi ziyaada ziyaadadani muqayadatun yani waa la qaydaya muqayidatun de waxbay qaydaysaa liiطlaaqi riwaayati iqaati alaakhariin wa hadihi ziyaada ziyaadadani muqayidatun waxay qaydaysaa liiطlaaqi riwaayati iqaati alaakhariin iqaatka kale riwaayaday soo wariyeenoo muطlaq ahayd ayay qaydaysaa noocan oo ugu dambeeya oo ibnu salax uu sheegay tusaalaheedu waxaa weeyaan eh, axad iqaat ayaa wax kordhinaya waxa uu kordhinayo ama waxa uu siyaadinayo xadiidkii qaybta ay soo wariyeen kuwa kale ayay qaydaysaa ama cumuumkii ay soo wariyeen ayay khasisaysaa taasoo kale waa sida raajaxa waa in la aqbalo tusaalaheedu marka waxaa weeyaan xadiidkaasi ida walaqa alkalbu fii inaai axadikum falyaqsilu sabca maraat waxaa soo aroortay uulaahunna bituraab toddoba goor baa la mayrayaa weelkii eygu afka u geliye carabka u geliyey uulaahunna bituraab midda koobaad caraa lagu daraya ciid iyo caraa lagu daraya ayagu waxay soo wariyeen iyadoo markaa aysan la socon marka lafdigani ama ziyaaradani waxay qayday ilaaqoodii tay ayagu soo wariyeen maxay ahayd toddoba goor baa la ziyaadada marka isagu kordhiya waxaa weeyaan midda koobaad toddobada goor midda koobaad ayaa caro lagu darayaa marka turaabtaasi eh, way ka maran tahay yani iqaadku midka ay soo wariyeen lama socoto idan waxa la ohanaya waa ziyaadatu iqa waa nin iqa ah eh, ziyaado iyo kordhin uu kordhiyey weeyaan maadaama ay tahay ziyaadatu iqa xadiidkii marka loo eegana wax munaafaad oo yani markaasi weyn kama dhexeeyo allaahuma wuxuu yahay nafyi ka dhaxeeya muxuu yahay ilaaqii ayuunbay qayday bas hadihi almunaafaca bayna maa rawaahu iqaat wamaa rawaahu iqatu waxaa ka dhexeeya waa intaas idan maadaama ay tahay ilaaqu qaydin waxaa la odhanaya markaasi waa la aqbalayaa uulaahunna bituraabna yani markaas waxay noqonaysaa mid lagu camal falo oo marka la mayrayo weelka uu carabka u geliyey yani eygu midda koobaad toddobadaasi waa in markaa cara lagu daraa la ilayn maya waa lagu camal falaya miaal alia fi matni maa rawaahu muslimu wey waayruhu min ariiq maxamed bn siriin can abi hurayra marka maxamed bn siriin baa markaasi ziyaadadaas la gaar noqday ulahuna bituraab min ziyaadati ulahuna bituraab fi xadiii waluuq ay waluuq alkalbi fi lina wa riwaayatu saa'ir iqaati can abi hurayra iqaatka kale riwaayaday soo wariyeenoo can abi hurayra ay ka wariyeen radi allahu canhu khaaliyatun waxay ka maran tahay min ziyaadati tatriibi siyaada sheegaysa turaabta in awalka markaasi laga dhigayo turaab laga dhigayo oo markaasi lagu darayo maritaankamarka koobaad turaab in lagu darayo wa haadihi ziyaada ziyaadadana muqayidatu waxay qaydaysaa oo dabraysaa liiطlaaqi riwaayati iqaati alaakhariin iqaadka kale riwaayada ay ilaaqeen bay qaydaysaa leanna ayagu turaab kumaysan qaydin halkaa inoo joogo wallahu aclam insha allah berri waxay noqonaysaa in la hormaro toddobada iyo konton insha allah todobada iyo konton eh, insha allah